قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي iyo khatinkii iyo gebagabadii kitaabkeeni albayquuniya xalaqadani waa xalaqadii aanu bixinay inaanu ku tadbiiqinno ama aanu ku dhaqangelinno wixii aanu soo barannay darsigan hortiina yaalla ee ka muuqda ead arkaysaan waa darsigan doonayo qof walba inuu kaydsado ee aqristo meel dhigto biidni tabaaraka wa tacaala haddii aan wax kusii dari karana waan kusii darayna haddii aan la yidhaahdo sida taariikhda maanta ka muuqataba waa kowdii rajab kun afar boqol soddon iyo lixdii hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalama waafaqsan koob iyo labaatankii bishii afraad labada kun iyo shan iyo tobanka miilaadiga wuxuu leeyahay faclam raximaka allah ana alxadiida bictibaari wusuulihi ilayna yanqasimu ilaa qismayn daalib ardayahow allaha kuu naxariistee waxaad ogaataa xadiidka marka laga eego inta uu u qaybsamayo xadiidka markii laga eego qaabku u qaybsamayo ictibaari wusuulihi ilayna siduu nagu soo gaadhay markii laga eego labuu u qaybsamaa kow midka koowaad waa almutawaatir mutawaatir waxaa la yidhaahdaa aniga iida anaa wadwada insha allah mutawaatir waxaa la yidhaahdaa mutawaatir waxaa la yidhaahdaa maa rawaahu cadadun kahiirun taxiilu lcaadatu tawaatu'uhum cala alkadib waxaa la yidhaahdaa eh, xadiidka ay dad fara badan soo wariyeen ayna suurtagal ah inay been isku waafaqaan walaa budda min wujuudi hadihi alkafrati fi jamiici atabaqaat yacni xadiidka qaybihiisoo dhan waa in laga helaa wa huwa nawcu min alkhabari maqbuulun kulluhu waa nooca khabarkana kulligii la aqbalo walaa xaajata ila albaxhi can ruwaatihi qaybta mutawaatirka in la raadiyo looma baahno marka taasi waa duruusaan hore usoo qaadanay tacriifkan dib idinku soo celiyey ko midka labaad waa aaxaad wa huwa maa lam yajmac shuruudu tawaatur waa waxa aan kulansanin maxaa la yidhahdaa shuruudi mutawaatirka wa huwa yanqasimu min xaysu cadad qurwaatihi ilaa halaathati aqsaam dadka wariya marka la eego saddex baa loo qaybiyaa kow mashhuurun mashhuur maxaa la yidhaahdaa fawamaa rawaahu halaahatun fa akfar fi kulli tabaqa waa aqwaasha culummada qeyb ka mid eh qaar waxay leeyihiin tabaqa ka mid haddii laga helo dhib ma taa laakiin waynu inuu sixaadu tawaatur uusan gaarin ka labaadna waa mashhuur waa casiiz mashhuurka waa sheegay ka labaad waa casiiz falcasiizu maa laa yaqil ruwaatuhu can ithnayn fi jamiici tabaqaati sanad waa inay laba ka yaraanin waan soo marray waxaan o dhan wada xusuusinayaa ka saddexaadna waa gariib falgariibu maa yanfaridu biriwaayatihi raawin waaxid waa xadiidka uu hal nin oo raawi ah uu la gooni noqday ayaa waxaa la yidhaahdaa mutawaatir waxaa la yidhahdaa gariib ayaa la yidhaahdaa wayanqasimu binisbati ilaa quwatihi wa dacfi ilaa qismayn markii laga eego xagga awoodda iyo xagga dacfiga labu u qaybsamaa wahumaa maqbuul wa marduud mid waxaa la yidhahdaa maqbuul midna waxaa la yidhahda marduud marduudka waa ducafadu imaan doonaa fa ama almaqbuulu fa huwa maa tarajaxa sidqu lmukhbiri bihi waa midka wuu xoog badnaaday cidda warramaysa yacni runteedu ay xoog badnaatay wa anwaacu arbac arbacatun afar buuna u qaybsamaa koow asaxiixu lidaatihi xadiidka saxiixun lidaatihi maxaa la yidhahdaa saxiixun lidaatihi fiiri tacriifka fa huwa ma اtasala sanaduhu binaqli اlcadli addaabiti can milihi ilaa muntahahu min gayri shuduudi walaa cila saxiixun lidaatihi waxaa la yidhaahdaa xadiidka sanadkiisa uu xidhiidhsamay binaqli lcadli soo guurin uu noo soo guuriyey raawi caadil ah addaabiti xifdigiisuna uu buuxo uuna ka soo guuriyey mid asagoo kala ah xagga cadaaladda iyo xagga dabtiga iyo xifdiga ilaa muntahaahu ilaa laga gaaro maxay ilaa nabiga eh, saxaabiga laga geeyo ilaa muntahaahu ayadoona ku dhicin min gayri shuduud ayadoona wax shaad la yidhaahda ayna ku dhicin walaa cilatin ciladna ayna ku dhicin horey baanu ku soo marnay shaadka iyo ciladaba darsigeenna waxa ugu muhiimsan marka waxaa weeye oo naaxiya tadbiiqiya ah waxaa weeye waa waa midan hadda soo socota wey mithaaluhu qabso maa akhrajahu albukhaariyu fii saxiixih qaala xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malik can abi zinaad can alacraj can abi hurayra unduruu sanadkaa sanadkan wax badan baan ku dhammaystiranaynaa itisaalu sanad kulli wuxuu yidhi alimaamu albukhaari wuxuu leehay sheekhiisa koobaad waa cabdullaahi binu yuusuf waa rag ajilla-a kulligood waaweyn waa xadiidka lidaatiga kuu tusaalaynaya xadahanaa cabdullaahi binu yuusuf can akhbaranaa malik waa malik binu anas imaamu daar hijr can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata radi allahu canh ana rasuula allahi sal ly slam qaala iyaakum wadanna ila akhiri alxadiid iyaakum wadanna faina danna akdabu alxadiid walaa taxasasuu walaa tajasasuu walaa tanaajashuu walaa taxaasaduu walaa tabaqaduu walaa tadaabaruu wa kunuu cibaad allahi ikhwaana xadiidka noocana saxiixun lidaatihi ayuu ku yimid marka waa miithaal muhiima inaanu qaadanno horaan sooga soconayna biidnillaahi tabaaraka wa tacaala midka labaad waa alxasanu lidaatihi xasan lidaatihi maxaa la yidhahdaa huwa ma اtasala sanaduhu binaqli اlcadli اladii khafa dabtuhu can midlihi ilaa muntahaahu min gayri shuduudi walaa cila tacriifka iyo qeexidda xadiidka saxiixu lidaatihi iyo xasanu lidaatihi waa isku mid marka laga reebo taamu dabti iyo khafiifu dabti labadan baa udhexaysa macustaan midna xifdigiisabaa xoog badnaa midna xifdigiisaa xoogaa yaraa bal mithaalka qabso yani si aad ogu hesho hadda saxiixan lidaati mithaal baan u helnay tadbiiqi ah cabdulaahi bin yuusuf akhbaranaa maalik ilaa matqana can izinaad can ilacraj can abi hurayrata soo marinay haddaba xasanu lidaatihi wuxuu leeyahay ma akhrajahu alimaamu axmed fii musnadihi qala xadahanaa cafaanu qaala xadahanaa shucbatu qaala anba'anii sacdu bnu ibraahiima can macbad aljuhaniy hoosta ka xariiq marka almacbad aljuhaniy hoosta ka xariiqo haa qaala mucaawiya radi allahu tacaala canhu waa mucaawiya bin abi sufyaane qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalama man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin qofku ilaahay wanaag la doono janno la doono diinku fahamsiiyaa wa inna haada almaal xulwun khadirun faman ya'khud bixaqihi yubaaraku lahu fiihi wa iyaakum atamaaduxa fainahu adabxu xadiidkan marka waa xadiid xasanu lidaatihi sidee xasanu lidaatihi marka u noqday xadiidkani hadda xadiidka iyo macnihiisa ujeedadeeda maaha inaa xadiidka idiin macneeyo hadafku ma ah laakiin xadiidun xasanu lidaatii baan tusaale idinka siinaya wuxuu yidhi marka fa hada xadiidun muttasilu isnaadi wa ruwaatu hiqaad horta xadiidkan sanadkiisu soo maarta inuu xidhiidhsan yahy waayo axmed binu xambal baa wuxuu leey fii musnadihi xadahanaa cafaan qaala xadahanaa shucba qaala anba'anii sacd bn ibraahim can macbad ljuhani miyaad artaa can macbad aljuhani can mucaawiya soo ma artaan sidaa daraaddeed xadiidku waa muttasil sanad alisnaad wa ruwaatuhu hiqa xadiidkan ragga wariyoo dhanna waa rag lagu kalsoon yahay khalaa farta gududan eeg farta ah, gududan eeg khalaa marka laga reebo ragga aan soo sheegnay oo dhan macbadan iljuhaniy macbadan iljuhaniy markii macbad iljuhaniy laga reebo oo wa xadiidu xasan macbad xadiidkiisu waa xasan likownii saduuqan fii nafsihi qaala abu xaatib araazi kaana saduuqan xaatib araazi wuxuu leeyahay ninkaa waa nin saduuqoo run sheega yani saduuq haddii lagu yidhahdo xoogaa waxbaa ka boqol kiiba boqol maaha wey wa kaana ra'san fi lqadar laakiin wuxuu ahaa raggii mawduuca qadarka ku ta'afuray qadarka ilahay niman qadarii la yidhahdaa jira oo qadarka ku ta'asuray qayba ayayna leeyihiin walidaalika qulaada ka mid maaha dabcan laakiin qadarka ayuu ra'si u ahaa dadka qadarka wax ka sheega qadarka ilaahay tabaaraka wa tacaala alimaamu dahabi dhegeyso raximahu llahu tabaaraka wa tacaala alimaamu dahabi wuxuu yihi wa qaala aldahabiyu fi lmiisaani kitaabkiisa miisaanu lictidaalka wey saduuqun fii nafsihi walaakinahu sanna sunnatan sayi'a ninkani sunno xun buu jideeyey fa kaana awala man takallama bilqadar ninka ugu horreeyo qadarba ka hadla buu ahaa mujida waqad wathaqahu yaxya binu maciin de yaxya binu maciin waa jabal wuu wuu tawhiiqiyey oo wuu ammaanay akhraja lahu ibnu maaja undur tarjamatahu fi taqriib kitaabka taqriibka la yihahdo iyo aljarxu watacdiili miisaan ictidaal intaba waad ka fiirinaysaa tanbiih fiiro gaara weya soomaaliya tanbiih fiiro gaara wasaxiixu ligayrihi asaga mithaal ooma soo samaynin sababta oo ah waa maxay huwa alxasanu lidaatihi idaa ruwiya min طariiqin aakhar milahu yacni waa xasanu lidaatihi oo turuq ku yimid aw aqwaa minhu ama ka xoog badan wa sumiya صaxiixan ligayrihi maxaa loogu magacaabay lianna asixata lam taأti min dati sanad sixadu sanadka laftiisa kuma imaanine wa inamaa jaaءat biindimaami gayrihi ilayhi cid kala caawisay idaa waan ka tegay saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi maxaa yeelay waa xasanu lidaatihi idaa tacadada duruquhu hadday duruqdiisu markaasi ay marka ay bataan marka waanu soo marray xasanu lidaatihi miithaalkiisa والxasn لغayrihi huwa اxadiiث الضaciif waa xadiiث ضaciif ah إidaa tacadada طرqu hadduu طرq fara badan uu ku yimaado ayuu xasanu لغayrihi noqdaa walam yakun sababu ضacfi fisqu الraawi wala kdi walaa kadibi walaa bikadibihi halka hadda walaa bikadibihi halka ka dhiga yani walam yakun sababu ضacfi fisqu الraawi yacni sababta lagu daciifinayana ayna noqonin raawigan inuu fis faasiq yahay ama beenaalaya labadaa waa inayn midna ku jirin labadaa waa inayn midna ahayn idan xadiidka hadday duruqdiisu tacadudo daciifka ah cidda sanad ku jirtana aynan ahayn cid fisqi iyo been lagu yaqaano xadiidkaasi martabada martabo ayuu kor u kacaa bal mihaalka fiiri hadda mithaaluhu ma rawaahu imaamu tirmidi fi nikaax wa xasanahu imaamu tirmidi fii kitaabi nikaax xadiidkan soo socduu ku keenay waana xasan buu yidhi qaala wuxuu imaamu tirmidi xadaanaa muxamed bnu bashaar xadaanaa yaxya bnu saciidin wa cabdiraxmaan bnu mahdi wa moxamed bnu jacfar qaaluu xadaanaa shucba can caasim bni cubaydillaah hoosta ka xariiq caasim ibni cubaydillaah asagoo far guduudan ku qoranta inuu ku iman doonaa qaala samictu cabdallaahi bni caamir bni rabiica ibna rabiica can abiihi caamir bni rabiica xadiidkii matnigiisii waaka xadiidka mar labaad fiiri alimaamu tirmidi wuxuu leeyahay xadahanaa muxamed bni bashaar qaala xadahanaa yaxya bnu saciid wa cabduraxmaan bn mahdi ibn mahdiy ibnu mahdiy wa muxamed bnu jacfar qaaluu xadaanaa shucbatu shaaki can caasi bni cubaydillaah qaala samictu cabdallahi bni caamir bni rabiica can abiihi caamir bni rabiica xadiidkii matnigiisa waa ana imra'atan min bani fasaarata tasawajat calaa naclayn haweenay qabiilka reer bani fasaar la yidhaahdo ayaa meherkeedii laba kabood ka dhigatay kabo kabta ay lugta midigta ku xidhato iyo kab ay lugta bidixda ku xidhato marka nabigi waa loo keenay ale faqaala rasul ll sal slam aradiiti min nafsiki wa maaliki calay oo ma ku raalli noqotay naftaadu inaad u xidhato laba kabo maal ahaan maa intaas u qaatay qaala nacam saasaa ninka rabaabit fa ajaazahu nabiguna haloo loo meheriye buu yidhi sala allahu alayhi waaalih wasalam maxaan oga jeedaa xadiidka saa ku soo arooray caasim ibni cubaydillaahi ibnu caasim alcadawey wa huwa daciif fa caasimu hada daciifu lisuu'i xifdihi xasanu ligayrihi baa waso yani xifdigiisaa liita ayaa hoos u dhacsan waqad xasana lahu imaamu tirmidi hada alxadiid haddaba imaamu tirmidi xadiidkan muxuu xasan oga dhigay waa limajii'ihi min gayri wajhin ay min ariiqin aakhara cadiida xadiidkan duruq kalu ku yimi marka keliya hadduu imaan laha daciif buu noqon laha laakiin limaada xasana tirmidiyu hada alxadiida limajii'ihi min gayri wajhin xadiidkan marka duruq kale ayuu ku yimid hada alxadiidu daciif jaa min turuqin ukhraa faاrtaqaa ila darajati alxasani ligayrihi xadiidkan hadda waa daciif waayo caasim ibnu cubaydillah ibnu caasim alcadawiyi baa ku jira laakiin muxuu xasan u noqday waa limajii'ihi min gayri wajhin soo ma artay jaa min turuqin ukhraa fartaqa ilaa darajati alxasan ligayrihi ayuu ku yimid idan halkaa maxaan kusoo miithaalinay saxiixun lidaatihi iyo xasanu lidaatihi iyo xasanu ligayrihi saxiixun lidaatihi asaga waan saxiixun ligayrihi waan soo marnay halkaasi undur waxaad fiirisaa kitaabkan waa kitaab qiimo badan ninka ardayga inuu akhriyana la rabo marka undur alirshaadaat fi taqwiyati alaxaadiidi bilshawaahidi walmutaabacaat lisheekh taariq ciwad allah baa iska leh kitaabka kitaab qiimo badano wuxuu farta kugu fiiqayaa fi taqwiyati alaxaadiid bishawaahidi walmutaabacaat axaadiidta oo ku xoogaysanaysa daliil kale in loo helo iyo duruuq kale iyo mutaabacaad wax kaloo mutaabaceeyo wax kaloo marag uu noqda iyo makhraati ayaa axaadiid badan bay awood ku yeelanayaan kitaabkaasuu sheekh ku soo arooriyey asheekh taariq cawadallah sifian kitaab fiican waa runtii markaan fiiriyey waa kitaab aad u qiimo badan kadib wuxuu yihi addaciif intaa markaan soo marnay oon ka soo dharagnay mid walba mithaalkiisii qaybta dambe waa daciif ila sheekhu marka wuxuu yidhi awaluha saxiixu wahuwa mutasal isnaadu walam yushada aw yucal yarwiihi cadlun daabitun can milihi muctamadun fii dabtihi wa naqlihi wاlxasanu lmacruufu turqan wagadat rijaaluhu kasaxiixi lashtaharat laa kasaxiixi ishtaharat kadib baa wuxuu yidhi wkul maa can rutbati اlxusni qasr fahuwa daciifu wa saam kafr marka waana qaybta dambe oo mataqaana i u sheegay martuu marduudka ahaa addaciif wa huwa aladii lam tajtamic fiihi shuruudu alxadiidi alxasani bifaqdi shartin min shuruutihi tacriifka xadiidka daciifka waa maxay waa xadiidka ayna ku kulmin dhexdiisa oo laga waayaba shardi kamida ah shuruudi xasanka shuruudi xasanka shardi kamida ah laga waayo waa bifaqdi sharti min shuruuti wa biljumla ogaada markaa si duuduuban haddaa wax idinku sheego yarjicu ilaa axadi sababayni ra'iisiyayni humaa xadiidkan waa daciif haddaad maqasho laba sabab buu u noqdaa ka koowaad saqtun min alisnaad inuu meesha sanad ka maqan yahay yacni waxaa ka maqan raawi ko aw tacnun fi raawi waa noo iman doonaa aw acnun fi raawi maya e raawiga ayaa la duray oo ama kidbi iyo fisqi lagu duray ama ama sanadkii wuu wax ka maqan yahay sida mathalan kalinqiطaac wاlmucallaq wاlmucdil wاlirsaalu binawcayhi irsaalkii khafiga ahayo wاlmursal waa kuwa soo marray soo maustaan xadiidka waa munqatic maya waa mucallaq madaxuu ka go-ayin maya waa mucdil laba isku xigtaa maqan maya waa mursal ama waa tadliis mudallis si kastaba ha noqotee laba sababood buu xadiidku dacfigiisa ogaada ya imaa saqtun min alisnaad ya imaa tacnu fi raawi ama ruwaadda xadiidka soo wariyay mid kamida la duray ama qaybo kamida ama maye sanadkaa wax ka maqan yahay labada waa laba sababood oo muhiima inaan ogaano waa muhiim xadiidka tadliiska la yidhahda u laabanayna marka u noqona atadliisu nawcaan xadiidka mudalisku mudalisku yani waxaa weeya mudalas wa mudalis labada wuu galaaye mudalis wa mudallas yani mudalis ninka raawiga ah inuu wax qariyo wa mudallas matnigana wuu galaa wuxuu yidhi annawcu alwal yatacallaqu bilinqitaaci fi lisnaad wa huwa tadliis lwasli mudallisku laba u qaybsamaa midka koowaad wuxuu ku yidhi waa wax la xidhiidha isnaadka sanadku la xidhiidhaa waxaana la yidhahdaa tadliisu lwasli tadliisu lwasli ayaa loo yaqaan ama taswiyadha ama waslidheh macani badan buu leh tadliisulwasli ayaa loo yaqaan maxaa laga wadaa tadliisulwasli yacni ninkani sanadka wuu xidhiidhiyey oo ma kala go-no laakiin haddanana waxbuu qarinayaa tadliisulwasli baa la yidhahda wukuu ka imaan doonaa haddii alla yidhahdo wa ama anawcu thaani fa laysa inqitaacan ma kala go-no sanadku wainamaa silatuhu bicadaalati raawi raawiga cadaaladiisay u noqonaysaa waana tadliiska loo yaqaana asmaau shuyuukh culummadii ayuu maxaa la yidhaha ama wuu yar yahay horey baan kusoo marnay saas daraaddeed mar raba in la ogaado ama ma ahne waa dacfi baa ku jira markaasuu doonayaa ama magaciisa magacanaynba ugu yeedhaya wahaa kada mithaalka qabse marka mithaalu annawcu lwal waa qeybta hore bilinqiaaci fi lisnaad wuxuu yihi qowl ibnu khashram raximahu llah qowl ibnu khashram wa huwa axad ruwaa wuxuu yihi kunaa cinda sufyaan ibni cuyayna faqaal kunaa cinda sufyaan bni cuyayna faqaala qaala zuhriyu somalis qaala zuhriyu E, muxuu ahaa ninka la yidhahdo qowl zuhriyu faqiila kada xadiidkii buu sheegay faqiila la waxaa li asamicta hada min azuhriy zuhri miyaad ka maqashay qaala xadathanii cabdirazaaq can macmar canhu maya cabdirazaaq baa ii sheegay saaxib musanif macmar binu sulayman macmar baa yuu kasii waramaya yacni lam yasmachu kama uusa maqal walaakin qaala qaala zuhriyu undur kalimatu qaala ma dhihi karo samictu xadathanii la wuxuu isticmaalayaa kalimatu qaala waayo waxbuu qarinayaa marka waa nooc tadliiska ka mid a qaybta koobaad kaas bay ahayd qaybta labaad wuxuu yihi waa acnu fi raawi waa qaybta labaadna aacnu fi raawi tartiibka waxbaa ka maqan yani raawiga in la duro labadaas sabab buu u noqonaa calaa kulli xaal xadiidka daciifka ah waxaad ka qabsataan laba sabab unbaa xadiidka daciifisa ama yani waxaa weye inqiطaac fi sanad aw طacnu fi raawi kadibna sheekhu wuxuu yihi wma udiifa linabiy marfuucu wma litaabici fahuwa maqtuucu almarfuuc xadiidka marfuuca la yidhaahdo waa maa nusiba aw usnida ila الnabiyi salى اllahu alay wasalama min qowli aw ficli aw taqriiri aw waصfi waa xadiidka loo tiiriyo nabiga sala allahu alay wasalam waana taan qaybina qowl iyo ficil iyo taqriir iyo wasfi khalaq khalqi iyo khuluq intaba waa inagu u qaybina mithaalkiisaan unba ujeedadu ay tahay wuxuu yidhi mithaalu xadathana abulyamaan qaala akhbarana shucayb qaala xadathana abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi wa tam xalu shahidka slam xadiidkan fiiri waa itisaalu sanad sanadkiisa waa xidhiidhaa laakiin ujeedadayda hadda kama waa wixii nabiga loo tiiriyaan ka rabaa abulyamaan xadiidka bukhaari oo warinaya qaala alimaam bukhaari xadahanaa abulyamaan akhbaranaa shucayb qaala xadahanaa abu zinaad can ilacraj can abi hurayra qaal wajida qaala rasuul man yaqum laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbihi xadiidkii ila akhir idan xadiidkaana waxaan tusaale oga soo qaadanay maxaa la xadiidu eesh almarfuuc ayib waana wuxuu kalou yihi sheekhu markuu ka hadlay wuxuu yihi wamaa udiifa bimarfu wamaa litaabici fahu lmaqtuucu mithaalu lxadiidi almaqtuucu lqawli maqtuuca waan qaybinay almaqtuucu lqawli walmaqtuucu lficli walmaqtuucu taqriiri duruusta hore ku laabta wuxuu yihi ma akhrajahu daaramiyu fi sunanihi can masruuq bn ajdac wa huwa taabiciyu alimaamu daaramiy ayaa sunankiisa kusoo saaraya can masruuq bn ajdac wa huwa taabiciy ardadii caaisha radi allahu tacala canhu arda qaala kafaa bilmari cilman an yakhsha allah wa kafaa bilmari jahlan yani maxaa la yidhahdaa an yacjaba bicilmihi yani qofku inuu cilmigiisa la cajabo yani wuxuu weeye kafaa bilmari cilman qofka waxaa cilmi ugu filan an yakhsha allaha inuu cilmiga ilaahay oga baqo cilmiga ilaahay inuu kaga baqo yani qofkan haddaad aragto cilmigiisa uu ilaalinayo haba yaraada cilmigiisuye qofkaasa maxaa la yidhahdaa caalim si kastoo aad cilmi u leedahay haddaad cilmigaaga alla oga baqaynin jaahil baad cilmi qofkana jahli waxaa ugu filan inuu cilmigiisu uu la cajabiyo isla cajabiyo oo cilmigiisu uu weyneeyo oo uu dhaho wax kaa fiicano kaa cilmi badanba male alisnaad lmusalsal kadib buu mualifku wuxuu yihi musalsalun qulma cal marka waxaan oga booday almusnad lmutasil iyo wamaa bisamci kuli raawin axaadiitii aan soo marin oo dhan baa mutasilka ahaa ayaan oga kaaftoonnay kadib buu sheekhu wuxuu yidhi wlmusalsalu qul maa calaa wasfin ataa musalsalun qul maa calaa wasfin ataa alisnaad lmutas musalsal waa maxay huwa maa tataabaca rijaaluhu cinda ruwaatihi cinda ruwaati cinda riwaayatihi calaa sifatin aw xaalin ima fi raawi aw fi riwaaya aw ma aw maa kaana isnaaduhu calaa sifatin waaxida aw xaalu aw xaala waaxida fi jamiici طabaqaati tacriif cajiib badan wey aada u muhiima مسلسل musalsal waxaa la yidhaahdaa yacni ما maa tataabaca rijaaluhu cinda يعني yacni ruwaayada riwaayada markay warinayaan yacni dadka rijaasha israacraacaan baa la yidhaahdaa calaa صفة aw xaalla ay isku raacaan صفة معينة صفة iyo xaal sifo waa waxaa qofka laazimaya mar walbaba xaalkuna waa dee marna xaaladay ku xidhanta sida wiis gacmuhu isgeliyoo kale iyo xaal baldhaa sifona waa sifo laazim oo mar walbaba qofkii la soconaysa wuxuu ku wariya xadahanaa xadiidkan on xadahanaa xadahanaa xadathana ama can can can baa lagu wariyay maalan aw aw fi raawi aw fi riwaaya ama waa arrin raawiga la xidhiidho wuu istaagay ama wuu qoslay ama riwaayada la xidhiidha lafteedan ee eh, saasuu u sameeyey nabigu sala allahu calayh waali wasalam ama qowl bay la xidhiidhaa innii uxibuka fillaah ama ficil bay la xidhiidhaa garabku kaa taabanaya oka mid kastaba ha noqotee musalsal marka musalsalun bilqowli baan tusaale ka soo qaadanaynaa wuxuu yidhi ka xadiidi mucaad mucaad binu jabal xiina qaala lahu nabi sal l slam yaa mucaad inii uxibuka fillah oka xadiidka marka waa musalsal qof kastoo warinaya intuu garabka ka taabto qofka uu ka maqlayo wuxuu leey inii uxibuka fillah falaa tadacana dubura kuli salaa an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika faqad tasalsala biqowli kuli raawin liman bacdahu marka xadiidka cid kasta oo warinaysa inii uxibuka fillah xadiidkaad marka sheegaysa marka mar walba ood xadiidkaa warinayso oo laa tadacana dubura kuli salaat aad warinayso waa inaad raawiga qofkaad u sheegaysae ardayga ku ah waa inaad ka hormariso inii uxibuka fillaah waayo nabigaad ka hormariyey sal llahu alayhi wa alihi wasalam mucancanun ka can saciidin can karam alxadiidu lmucancan huwa alxadiidu aladii ruwiya bilafdin waaxid waa xadiidka hal lafdi oo keli ah lagu wariyey qaab mucayana walow fii tabaqatin waaxidatin min tabaqaati sanad yani walow sanadka xadiidka sanadkiisa tabaqaadkiisa mid kamid a ah ha noqotee hal qaab lagu wariye ama xadathana ha ah lagu wariyo ama can ha lagu wariyo ama an ha lagu wariyo xadiidka waxaa la yidhaha laftiisa mucancan ayaa xadiidka la ama muanan aw muanan intaba ayib mithaalu can malik can naafic can ibni cumar can inabiy wa yani fiili can malik can naafic can ibni cumar can nabiy idan sanadka muxuu ku yimid can can can can buu ku yimid xadiidkaasna markaa aw can malik can zuhriy can zayd bin aslam can abiihi waa riwaayo kale can nabiy sala allahu alayhi wa alih wasalam aw maa rawaa ibnu maaja ama ibnu maaja riwaayadiisa qaala xadathana cuثmaan bn abi shayba xadathana mucaawiya bn hishaam xadathana sufyaan can usama bni zaydin can usaamata ibni zayn zaydin can cuthmaan ibni curwa can curwat ibni zubayr can caaisha sanadka fiiri wuxuu ku yimid can can can buu ku yimid aan ku celiyo ibn maaji wuxuu leey xadahanaa cuثmaan ibn abi shayba qaala cuثmaan bn shayba xadahanaa mucaawiya ibn hishaam qaala mucaawiya ibn hishaam xadahanaa sufyaan qaala sufyaan maxaa la yidhahdaa halkaas ka bilaabta marka xadathana cuثmaan ibni shayba xadathana mucaawiya ibni hishaam xadathana sufyaan can usama ibni zayd fiiri waa inaan sanadka meel kamid un baa lagu yidhi wayna dhici kartaa kulligii sanadka qayb ka midana way dhici kartaa markaasuu markuu usaame marayo ayuu yidhi sufyaan can usama bni zayd can cuثmaan bni curwa can curwa bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha w qaalat qaala rasul sl ly slam in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna calaa mayaamin sufuuf ilaahayo malaa'igtiisa waxay u duceeyaan dadka imaamka midigtiisa ku tukada imaamka markuu saa u taagan yahay dadka midigta kaga aadan ayaa ilaahayo malaa'igtiisuba u duceeyaan faida jaءat alcancana faidan dheh faidan faidan jaءat alcancanatu walam yaqul anba'anii walaa xadaanii walaa ahbaranii ufiirs yani sanadka haddaan sheegaynay mausa dhihin anba'anii walaa xadaanii walaa ahbaranii cancancan buu isticmaalay ama markuu dhexda joogo ayuu ayuu cancanta isticmaalay ama wuuba ku bilaabay kadiba mualifku raximah llahu tabaaraka wa tacaala wa kulu maa qalad rijaaluhu calaa wadiduhu wadidhu aladii qad nazala xadiidkii marka halkan caaligii iyo naazilkii ayuu mualifka halka nooga gelayaa raximahu allahu tabaaraka wa tacaala alxadiidu alcaali wannaasil xadiidka caaliga naasilka ah qaala alimaamu tirmidiy tusaalihiisuu ku siinaya wuxuu yidhi xadahanaa qutaybat bnu saciid fiiliya ah. meel ku qor fahm qutaybat bnu saciid sooma falwalu caalim haddana waan soo wadaa wa maratan qaal yani waxaan halkaa waxaan ogu qoray fiiriya waxaan ka wado alimaamu tirmidi samicahu wuxuu dhegihiisa kaga dhegaystay xadiidka oo sheekhiisa koobaada qutayba ibnu saciid waa kaas halkaas ku qoran yahay mar labaad fiiriya oo alimaamu tirmidi uu qutayba xadiid ka qaadanayo fiiri wuxuu yidhi wa maratan qaala waa tirmidi ah xadahanaa abu muusa muxamed ibnu muhanna sheekh koowaad muxuu noqday marka tirmidi hadda qutayba ibnu saciid maaha sheekhiisa koowaad hadda wuxuu noqday maxamed ibn muusa abu muusa maxamed ilmuhanna maxamed ibn muhanna yaa sheekh u ah xadahanaa axmed ibnu saciid iddaarami xadahanaa qutaybat ibnu saciid idan alimaamu tirmidi marna qutaybat ibnu saciid wuxuu u noqonayaa sheekha koobaad marna sheekha saddexaad waa meeshaan idhi falwalu caalin halkaan fiirad marka xadiidka hore nabigu u dhow yahay caali baa la yidhahdaa oo imaamu tirmidi nabigu u dhow yahay sal l slam laakiin xadiidkan dambe waxaa la yidhaha wa naazil leesh lianna nabigu ka fog yahay lianna sheekhiisi koobaad waa abu muusa maxamed bin muthana sheekhiisii labaadna waa axmed ibnu saciid idarami sheekhiisii saddexaadna waa qutayb ibnu saciid laakiin alimaamu tirmidi xadiidkan isla naas ee caaliga ah sheekhiisi koobaad wuxuu noqday qutaybat ibnu saciid idan qutaybat ibnu saciid buu laba jeer ka warinayaa marra mubaasharatan buu oga warinayaa oo waa markuu caaliga yahay marra laba sheekh baa udhaxays naail wey marka kadib sheekh wuxuu yihi mursalka waan ka tegay asaga kadib waxaan u gudbay maxaa la yidhaha munqatica wuxuu yidhi kharaja tirmidiyu fi sunanihi xadathana caliy bnu xujur xadathana mmr mucamar bnu sulaymaan araqiy can ilxajaaj bn xajaaj bnu artaa yani waa nin ay culummadu aada u kala jiijiitaan yani xagga sida loo xujaysanayo xajaaj bnu artaa can cabdiljabaar ibnu waa'il ibnu xujrin can abiihi halkaas cas weye meeshaan u socon doono qaala kadib istukritu istukri'at imra'atu calaa cahdi rasuuli اllahi sala allahu alayhi wa aalihi wasalama waktigii nabiga qof dumar ayaa la xoogay sala allahu alayh waali wasalam waqtiga nabiga sal l slam ee kadibna fadaraa e, canha rasul sal slam yani wuxuu ka dhigay hadur buu ka dhigay dhiigeedii yan iyadoo dembi ma leh yani alxad xadkii buu ka cafiyey oo xad male waa la xoogay e, wa aqaamahu cala aladi asaabaha marka ninkii gabadhaa xoogayna asaga ayaa xadkii laga jaray e, wax meherana looma samin waa idinka amay qaala tirmidiyu meesha u socda waata alimaam tirmidi wuxuu leeyahay waa xadiidka munqaica aan hadda ka hadlayna la socda haadaa xadiidun gariibun walaysa walaysa isnaaduhu bimuttasil xadiidkan waa xadiid gariiba sanadkiisuna ma xidhiidhsana inqiaac ba ku jira waqad ruwiya hada alxadiid min gayri hada alwajhi inuu saa yahayn oo hadu garan dariiqan dariiqayn buu ku yimid qaala tirmidi samictu muxameda wuxuu hi yacni lbukhaari yaquulu cabduljabaar ibnu waail ibnu xujrin lam yasmac min abiihi meesha afarta gudan dib ugu laabta can cabdiljabbaar ibni waail ibni xujrin can abiihi sooma ka warreysama halkan wuxuu ku yidhi hada alxadiida min gayri hada alwaj buu ku yimid oo qaala samictu muxamedan yani bukhaari baan imaambukhaari baan ka maqlay yaquulu dhahaya cabdiljabaar ibnu waai ibni xujrin lam yasmac min abiihi walaa adrakahu iska daa inuu ka maqle xataa muusan arkin leesh yuqaalu inahu wulida bacda mawti abiihi biashhur see oga warin karaa yacni aabihii oo bilo dhan mayd ah oo qabri ku jiro u dhasha asag bimacnaa isagoo caloosha ku jiro ayuu aabihii dhintay see oga warin karaa marka kama warin kara idan xadiidkan inqitaac baa ku sugan marka tusaalahaasna xadiidkaasaan oga soo qaadanayna bidn illaahi tabaaraka wa tacaala alxadiidu almucdil wlmucdil saaqitu min ihnaani wama ataa mudallasa nawcaan xadiidka mucdilka ah falmucdalu idan maa saqata min isnaadi ihnaani fasaacidan cala tawaali horta tacriifka mucdal waxaa la yidhaahdaa xadiidka laba isku xigta ay maqan yihiin ayaa la yidhaahdaa alxadiidu marka intaas oga baxayna isagana yani ay sanad walba oon soo dhaafnay laba isku xigto ka saar ya sooma dhib yaro xadiid kasta soo marnay laba isku xirta ka saar mucdal baa la yidhahda marka alxadiidu shaad kadibna shaadkaan u gudbaynaa in sha allah wa caraf ibnuqayim shaada ibnuqayim aljawsiya baa shaadka tacriife wuxuu yidhi qaala ashuduudu an yukhaalifa hiqaat fi ma rawaahu yani shuduudka iyo xadiidka shaadka waxaa weeye yacni inuu khilaafo hiqo dad hiqa inuu khilaafo waxa ay wariyeen fa amaa idaa ruwiya hiqa hiqa idaa rawa hiqa xadiidan hadduu nin hiqo oo lagu kalsoon yaha xadiid wariyo munfaridan bihi walam yarwi hiqaatu khilaa yani hiqaaduna aynan asagaa wax kasoo horjeeda warinin fa ina dalika laa yusama shaadan horaan kusoo maro waxaan idhi ziyaadatu hiqa maqbuul baa dha ibnuqayim si qurux badan buu kugu sheego wuxuu yidhi xadiidkan shaadka ah waxa weeyaan waa xadiidka khilaafa liman huwa awthaqu minhu aw liman huwa wlaa minhu qofka kuwa khilaafaa la yidhaahdaa laakiin haddii ay nimo fara badan ay sheekh ka wada maqleen oo hiqaada oo nin kamida uu la goonin noqdo uu kuwa kala eh, yani riwaayo ay ayagu maqal uu sheego laakiin riwaayadan ayna khilaafsanayn waxa ay kuwa ka maqleen asagana uu hiqo yahay shad lama dhaho halkaas waa ziyaadatu thiqa maqbuula la yidhahda yani qofka hiqada ah waxa uu kala gooni noqday ardada ee sheekhan uu goonida oga maqlay waa la qaadanayaa haddayna khilaafayni wey hadday khilaafayso jamaaco ka badan ama awlaa minhu dad ka ka fiqaysani taasi sheed bale waa daciif marka mithaalu sheed aan qabsana wuxuu yidhi ma rawaahu abu daawuud watirmidi min xadiidi cabdilwaaxid bni ziyaad can ilacmash can abi hurayrata marfuuca ida salla axadukum ragcatay alfajri falyadaji can yamiini fiiriyadama fiirsada abu daawuud iyo watirmidi min xadiidi cabdilwaaxid bn ziyaad can ilacmash can abi hurayra marfuucan xadiidka nabiga u kor yeeleen marfuucan ila nabi sal l slam xadiidku muxuu yahay idaa salla axadukum ragcatay alfajri qof idinkaydan kamid a ah hadduu labada ragcadood ee salaada subax ka horaysee sunnada uu tukadaayey falyadaj can yamiini midigtaa u seexda xoogaa inta laga aqimaya salaada dhegaysaa imaam lbayhaqi qaala albayhaqiyu khaalafa cabdulwaaxid alcadad alkathiir min hada fi hada haddaba ninka la yidhahdo cabdulwaaxid ibnu ziyaad cadad badan oo ka fiqaysan buu xadiidku khilaafay fa ina annaasa inamaa rawawhu min ficli nabiy sal l slam la min qawlihi yacni dadka xadiidka soo wariyey nabiga qowlkiisii kamaay soo warinine ficilun facalahu bay soo wariyeen ficilun facalahu bay soo wariyeen wainfarada cabdulwaaxid maa bayna hiqaati asxaabi lacmash bi hada lafd ardadii acmash buu asagu kala goonin noqday laakiin fiiriya maxfuudka idiin sheegaya inana waxaa kasoo horjeeda shaadka waa maxfuud sooma walmaxfuudu sida la xifdiyey waa cagsa shaad shaadka wax ka soo horjeeda wey wa huwa maa rawaahu ljamaaca jamaacadu waxay wariyeen dhegeysa marka jamaacadu waxay wariyeen min ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana yadajicu can yamiinihi bacda ragcatay lfajri nabigu markuu labada ragcadood tukado ee salaada sunnaha subax ka hor salaad subax ka horaysa wuu seexan jiray soo wariyeen laakiin wuu amray ma ayna soo warinin idan walxadiidu walxadiidu waaridun fi lkutub asaxiixa xadiidkan wuxuu ku soo arooray axaadiida saxiixa kutub saxiixda minha ma akhrajahu lbukhaari min xadiidi caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu lah sal ly slam idaa sakata almu'adinu fii salaati alfajri qaama farakaca rakcatayni khafiifatayni qabla salaati alfajri bacda an yastadiina alfajr yani xadiidka bukhaari wey xadiid caaisha waxay leedahay caaisha radiallah kaana rasuulu llah nabigu wuxuu sal ly slam markuu mu'adinku uu adinka dhammeeyo qaama farakaca rakcatayn khafiifatayni nabigu way saari jiro laba ragcadood oo fudfudud buu tukan jiray qabla salaati alfajri waa goorma waa intaa salaada ayna soo cadaaninoo aan markaa la aqimin uma dajaca calaa shiqihi alayman dhinaca midigtigu seexan jiray xataa ya'tiihi lmu'adinu liliqaama intuu mu'adinku marka oga imaanayo xadiidkan bukhaari buu ku yaala marka idan xadiidka hore waxaan leenahay maxay waa shaad almaqluub sheekhu mualifku wuxuu yihi raximah llahu tabaaraka wa tacaala wamaa yukhaalifu hiqatu fiihi lmala fashaadu wlmaqlubu qismaani tala ibdaalu raawin ma biraawin qismu wa qalbu isnaadin limatnin qismu idan maqluub maxaa la yidhahdaa wa huwa ibdaalu lafdin biaakhar fii sanadi alxadiidi aw matni bitaqdiimin aw taakhiir yacni maqluub wax lasgediyaa la yidhaahdaaye waa lafdi ibdaalu lafdin biaakhar lafdi lagu bedelay lafdi kale oo fii sanadi lxadiid xadiid kale sanadkii ku jiray ow matnigi labada wuu gala marka waxa la bedelayo matnigana wuu noqdaa sanadkana wuu noqdaa laakiin tusaalahaad ka fahmaysaa wuxuu yidhi mithaalu fi lmatni rawaahu muslim rawaa muslimun qaal imaam muslim xadathana zuhayr بن حرب wa muxamed bnu muhana jamiican an can yaxya alqaطaan qaala zuhayrun waa zuhayr bn xarbigo xadathana yaxya bnu saciid can cubaydillah akbaranii khubayb ibni cabdiraxmaan can xafs bni caasim can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam xadiidkan fiiri imaam muslim baa weriga xadidka u fiirso rawaa muslimu qaal xadaثna زhayr بn xarb ومxamed بn mثnى جamيiعا عn yaحyى الqطاn qala زhayr xadaثna waa x waa mid kale qaala xadiidka laba sanad buu leh xadaana markaa muslimka akrinaysa xa baad arki taxwiil sanad baa la yihahda xadaana xadaana xadaثna yaحya بn سacيid can ubaydillah akhbarni akhbayr بn cabdiraحman can xafs bn caasim can abi hurayra an s qaal xadiikan fiiri sabcaة yudilhm اllah fi dilh ywma laa dila ila dilu xadiid macruuf xadii abi hurayra wadakara xadiidkau sheegay wa rajulun tasadaqa bisadaqatin muu sheegay waxaa kamid a ah dadka carshuraxmaan hoos harsan doona qof sadaqa la baxay fa akhfaaha xataa laa taclama yamiinu maa tunfiqu shimaaluhu wuu qariyey xataa laa taclama si aynan u ogaanin midigtiisu waxay bidixdu bixinayso xadiidka saa mid waxaa ku jira qalbi baa ku jira waxa wax bixisa waa midigta ha ee maaha waxa wax bixisa bidixda wasawaamu halkan fiiri fallaadha xataa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yamiinu sida sawaabka arrintiina saa tahay maxaa kugu daliil wuxuu yihi qaala albukhaariyu fii saxiixihi xadaanaa moxamed bni bashaar xadaanaa yaxya can cubaydillaah xadaanaa khubayb bn cabdiraxmaan can xafs bn caas can abi hurayrata marfuucan wa rajulu tasadaqa akfaa xataa laa taclama shimaalu maa tunfiq yamiinu xadiidku saasuu six ku yama mihaalu fi lisnaad kaas waxaa weeyaan markaa waa matnigi sooma sanadkana fiiri ibdaalu raawin biaakhar raawi raawi lagu bedelo can murat ibni kacab meesha laga dhihi lahaa ayuu yidhi fa yaquulu can kacab binu mura ibdaal wey yacni mura binu kacab ayaa can kacab binu mura aw ibdaalu ismin raawin bismi abi ama aabihi baa lagu bedelaya mithaal xadiidu can camri bni dinaar mashhuurun bayna annaas fayajcaluhu can cabdillaahi bni dinaar fa hada alqalbu fi lisnaad kaasna waa qalbi xagga sanadka dhaca weeyaan alfard lmuطlaq kadib wuxuu yidhi wlfardu maa qayadtahu bihiqatin aw jamcin aw qasrin calaa riwaayatin fardigu yani gariibna waa dhihi kartaa yani fardi gariib yani cumuuman wakhusuus baa ka dhexeeya cumuuman wakhusuus min wajh alfard lmuطlaq baan ku bilaabnaa fard lmuطlaq maxaa la yidhahdaa dakaruu ana algaraabata ida kaana fi asli sanad fiiriya halkan culamadu waxay sheegeen culamaa musalax xadiidkan waa hariib haddii lagu yihahdo ama waa fardi hadduu aslu sanad ay kharaabadu ka soo bilaabato aslu sanad waa xagee saxaabiga ay wuu kuu fasirayaa fi lmawdic aladi yaduuru lisnaadu calayhi sanadku meeshuu ku wareegayo saxaabiga walow tacadadat aturuq bacda dalik walow marka dambeba ha sii bato turuqdu ha badatee fa inahu yusamaa fardan mutlaqan bay culamadu yaqaanaan wuxuu rabaa inuu kuu kala sheego fardi mutlaqi iyo fardi nisbi ah fardi nisbi ah iyo fardi mutlaquu rabaa inuu kala baro idan goormaa la dhihi karaa xadiidkan waa gariib ama xadiidkan waa fardi oo fardiguna goormuu mutla noqon karaa waa idaa kaana fi asli sanadi hadday qaraabadu ku jirto xadiidka cumar ibn khadaab radi allahu tacala wuu kuu keenaya mithaalka fiiri hadda mithaaluhu lilfardi lmuطlaqi bxadiidi inama alcamalu bniyaat sidee leanna aslu asanad ayay kasoo bilaabatay qaraabadu faqad tafarada bihi cumar yacni cumar baan ka maqlay nabiga sal l slam wa tafarada can cumar calqama ibn waqaas cumarna calqama ayaa kala geli noqday wa tafarada biya can calqama moxamed bin ibrahim taymi ibraahim taymi ayaa kala gooni noqday wa tafarada bihi can muxamed moxamed taymina yaxya binu saciid alansaari huma rawaahu can yaxya kahiiruun u fiirsa wuxuu ku yidhi marka alfardu lmutlaq idaa kaana aslu sanadi qaraabadu hadday ku jirto waxaa la yidhahdaa fardu lmutlaq baa la yidhahdaa miaalkiisana waa xadiiu inama alacmaalu binya alfardu nisbi goormaa la dhihi karaa fardigani ama qariibkani waa nisbi nisba ahaan buu u yahay weeye ee asal ahaan oo ma aha qaaluu waxay dhahen culamaa lmusalax ida tacadada duruquhu ibtidaan yacni haddii ay marka horeba xadiidka duruqdiisu ay badato oo rag fara badan ay wariyaan wa xasala tafarudu can bacdi ruwaa laakiin xadiidku markuu dhexda joogo ruwaada mid kamida uu kala gooni noqdo nin sheekh ah mila maa rawaahu can asaxaabiyi tusaale saxaabi baa waxaa ka maqlay cadadun min ataabiciina cadad fara badan xasanulbasri baan ka soo qaadaya yani maxaa la yidhahdaa saxaabi maala caaisha kasoo soo qaada radiallahu taala anha waxay ka maqleen taabiciin badan baa wax ka maqlay watafarada biriwaayatihi can waaxidin minhum shaksun waaxidun idan dadkaas ka maqlay saxaabiga hal mid ayaa maxaa la yidhahda iken kala tafaruday fa inahu yusamaa fardan nisbiyan baa la yidhahdaa oo hal sheekun baa ka maqlay wa sumiya bidalika likowni tafarudi xasala binisbati lishaksin mucayanin aw sifatin mucayana aw baladin aw madiina walidalika walfardu maa qayadtahu bihiqa aw jamcin aw qasrin calaa riwaayati wa mathaluu lilfardi annisbi waxay ku miithaaliyeen umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah alxadiid kaasay ku miithaaleen maxaa dhacay faina hada alxadiid rawaahu shaykhaani wahayrihima waxaa wariyay albukhaari iyo muslim wahayruhuma bukhaari iyo muslim iyo keyrkood baa wariyey can ciddatin min asaxaaba saxaabo badan ayay ka wariyeen walaakin fii ixdaa riwaayaatihi xadiidkani fii axdaa riwaayaatihi riwaayaati muslim halkaa xogaa halkaasi tafarada biriwaayatihi can cabdilmalik bn sabax rawaa waaxidu wa huwa abu ghasaan almasmaciy ayaa kala gooni noqday riwaayada alimaamu muslim kadib uu sheekhu wuxuu u gudbay wuxuu yidhi wadu اkhtilaafi sanadin aw matni mudaribun cinda uhayli اlfani halkaa uu ka gelayaa maxaa la yidhahdaa xadiidka mudaribkaa wa maa ruwiya can wajhin mukhtalif wa maa ruwiya calaa awjihin mukhtalifa dheh yacni waa xadiidka wejiye fara badan oo iskhilaafsan lagu wariyay ayaa la yidhahdaa wa mutasaawiya fi lquwa awoodana siman waayada hadda marka yani tacriif cajiib ku siinaya qala maa tajid inaad meel kale ka baa laga yaabaa badan aad u dhegayso marka mudaribku huwa maa ruwiya calaa awjuhin mukhtalifa waa riwaayada ku timid riwaayaan dhahayna xadiis ma dhahayno waa riwaayada ku timid awjuh mukhtalif mathalan mukhtalifa waa mutasaawiya fi lquwa awooddana waa isku darajo bixaydu yatacadaru ljamcu baynahamaa aw baynaha in la jamciyana way adag tahay aw itarjiix ama in la kala rajaxo la yidhaahdo tanaa xoog badan ama in la jamciyo riwaayaadkiina suurtagal maaha inay kala xoog badnaadaana walidalika tacriifkan aada u xifdi xadiidka mudaribka ah huwa maa ruwiya can calaa awjuhin mukhtalifa wa mutasaawiya fi lquwa bxayثu yatacadaru اljamcu baynaha aw tarjix mithaalu xadiiث abi bakr radi allahu canhu وardaahu qaal ya rasuula allah araaka shibt waxaa arkaa inaad cirowday qaala shayabat lyahuudu wa akhawaatuha ha aho suuratu huud iyo walaaleed baa cirada iga soo saaray hada alxadiidu acalahu daaru qutniy wa dacafahu fi lcilam alimaam daaru qutni imaam fi lxadiid jabal fi lxadiid bu xadiidkani wuu cileeyo wuu daciifiye fi lcilam qaala hada xadiidu mudarib uma bayana cilat idraab wuxuu caddeeyey sababta uu xadiidku iskaga hor imaaday faqaala wuxuu yihi lam yarwi ila min ariiqi abi isxaaq waqad ikhtalifa calayhi fiih calaa naxwi min casharati awjuhin fabacduhu man rawaahu mursalan wa bacduhu man rawaahu mawsuulan wa bacduhu man rawaahu min sanadi abi bakr wa bacduhu man rawaahu min musnadi abi saciidin wa bacduhu man rawaahu min musnadi caaisha wa hadihi alawju mutasaawiya intaa noocii xadiidku ku yimid wayna siman yihiin fi lquwa falam yakun iljamcu bayna hadihi اlاkhtilaafaat faqulnaa hada alxadiid fiihi cilat lidiraabi maca sixati sanad asagoo sanadkiisu sa yahay haddanana idiraab baa ku jira fakulu sanadin yani waxaa wey ilaa gadaal uu sheek ka sheegay sheekhu oo yihi hada alxadiidu daciifu liannahu jaءa min awjuhin mukhtalifa walam natamakan min aljamci bayna hadihi اlawjuh kadib uu sheekhu wuxuu yihi wlmudrajaatu min fi lxadiidi maa atat min bacdi alfaadi ruwaati itasalat mudrajku halkan ka gelayaa mudrajkuna qaybo ayuu leeyahay mithaalu lmudraji fii awali lxadiidi yacni mudrajku awalkana wuu galaa dhexdana wuu galaa gadaalna wuu galaa laakiin hal mid baa idinkaga soo qoray bes ah asoo awal ka galay maa rawaahu alkhatiibu albaqdaadiyu min riwaayati abi qutnin wa shabaabah ibnu suwaarin can shucba can muxamed bni ziyaad can abi hurayra qaal qaala rasul sl ly slam asbiqu lwuduu'a weylu lilacqaabi min annaar qaala alkhatiib albaqdaadi wuxuu leeyahy wahwa wahima abu qutnin wa shabaaba labadaas ayaa ismoodsiiyey fii riwaayatayhima labadooda riwaayo ninka la yidhahdo abu qutnin iyo washabaaba fi lxadiidi can shucba markay warinayaan wadalika ana qowlahu asbiqu lwuduu'a mudrajun min kalaami abi hurayra asbiqu lwuduu'a xadiidka rasuulka ma sal slam wa qowluhu weylu lacqaabi min annaar min kalaami nabiy sala allahu alayhi wasalam kaas ayaa kalaamka nabiga ah alayhi salatu salam maxaa u daliila arrinka inay saas tahay wa bima rawaahu lbukhaariyu fi saxiix xadathana aadi bn abi iyaas xadathana shucba قال xdثna شعبة qال xdثna محمد بن زياد qال سمعت أbا هريرة وهuوa يmر bنا والناas yتوضؤون yعnي في المطهرة abu hurayra ayaana soo maray dadka oo meesha weysada jooga faqaala abu hurayra wuxuu yidhi asbiqu lwuduu'a fa ina abalqaasimi sala allahu aley wasalama qaala weylu lacqaabi annaar wajir waa bukhaari waadix waay samictu abaa hurayrata wa kaana yamuru bina wannaasu yatawada'uuna min almataara waak asbiqu lwuduu'a fa ina abalqaasim ala slam qaal wayl ilacqaab min annaar idan ziyaadadaasi waa ziyaada mudraj ayaa la yidhahdaa kadibna mualifku raximahullah wuxuu yihi wuxuu yihi wamaa rawaa wamaa rawaa kulu qariinin can akhiihi mudabajun facrifu xaqan wantakhi sooma ay iftakhir mudabaj maxaa la yidhaahdaa fa huwa an yarwiya araawi can zamiilihi tacriif cajiiba oo aad u fiican waay yacni mudabaj xadiidka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa an yarwiya araawi can zamiilihi raawigu inuu saaxiibkii ka wariyo wa tusamaa riwaayat laqraanna waa la dhahaa wa hum aladiina yashtarikuuna fi zamanin waaxid wa fii isnaadin waaxid wa yashtarikuuna fi riwaayati can shaykhin lahuma marka tacriif aad muhiima we haddaad doonayso xadiidka mudabajka loo yaqaan ee laba dhabannaha loo yaqaan kaanaba laba qof oo iska soo horjeeda saasaa mudabajka loogu bixiyey laba qof oo iska soo horjeeda ayaa wuxuu yihi an yarwiya raawi can zamiili wa inuu ka wariyo wa tusamaa riwaayat laqraan waxaana lagu magacaabaa riwaayada labada iska da'da ah wa hum aladiina yashtarikuuna fii zamani waaxid waa dadka hal waqti jooga aw fi isnaadin waaxid ama maga hal sanad bay wariyeen wayashtarikuuna fi riwaayati can shaykhin lahuma ama riwaayada waxay isla wadaageen sheekh ay ka wada maqleen mithl moxamed bn bashaar wa moxamed bn muhana zamiilani labada haddaan ka soo qaadmo oo ruwaadda saxiixaynka moxamed bn bashaar iyo wa moxamed bn muhana wa zamiilani ko fa sinuhumaa mutaqaarib da-doodana waa isku dhowda wa humaa tilmiidaani limuxamed ibni jacfar qundur ayay mataqaanaa u wada yihiin fa idaa rawaa muxamed bni bashaar can ibni muhanna fa haadaa huwa almudabaj hadday kala wariyaan oo kana kan ka wariyo kana kan ka wariyo ama hal sanad ama hal sheekh waxaa loo yaqaanaa mudabaj kadib wuxuu sheekhu u gudbay xadiidkii daciifkaabuu ah u gudbay waxaan oga tegay maxaa la yidhaha muftariqa iyo mukhtalif iyo waa isku macno labadan bay isku macno dhow yihiin mawduuca kale mawduuca loo yaqaan sababuhu kadibu raawi yacni kidbu raawi raawiga bee waxa weeyaan beentiisa uu ku been abuuranayo waa kadibu raawi calaa rasuuli illah yacni waa been abuurashada uu raawigu ku been abuuranayo nabiga sal ly slam baa mawduuc loogu bixiyey wa huwa ashaddu laxaadiidi dacfa yani axaadiida marka laga hadlayo daciifu mithaaluhu maa rawaahu abu nucaym min ariiqi muxamed bni ziyaad far cagaaran baa idinku taala muxamed bni ziyaad can maymuun bn mihraan can ibni cabaas radi allahu canhuma qaali sal ly slam sinfaani min ummati idaa salaxa salaxa annaasu alumaraa walfuqaha yani sanadkaa fiiri abu nuaym abunuaym fi xilya wy maa rawaahu abu nucaym fi xilyatihi min طariiqi moxamed bni ziyaad can maymuun bni mihran can ibni cabaas radi allahu canhuma qaala nebi sal ly slam sinfaani min ummati idaa salaxa salaxa annaas laba qolo ummadayda kamid a ah hadday wanaagsanaadaan dadku way wanaagsanaadaan way wanaagsanaan alumaraau walfuqahaa waxaa weeye madaxda iyo culummada fa hada alxadiidu sanaduhu mawduuc waayo moxamed binu ziyaad baa ku jira قال عنه الإمام أحمد بن حنبل كذاب أعور يضع الحديث يعني وبيناله إن دكلا تشيدله أحاديثه ندجيا ككلاو المتروك وماشو يرمحل متروك وما واحد به فرد ماشو لايوي منكر كن وكسي دري هيدي يعني متروك يوضعي وكا والمتروك والمتروك وسبب اتهام الراوي بالكذب waxaa lagu tuumayaa raawiga inuu been sheegayo mithaalu maa rawaahu daaru qutniyu min طariiqi camr bn shamira shamir camr bn shamir can jaabir ibni yaziid can abi طufayl can cali bn abi طaalib wacamaar bn yaasir radi allahu canhuma qaala ana nabiya sal ly slam kaana kaana yaqnutu fi lfajri nabigu waa qunuudi jiray salaada subax wa kaana yukabiru yowma carafa salaata alghadaati wa yaqطacuha salaata alcasri aakhir ayaam tashriiq yani waa ka allahu akbar allahu akbar labayka allahuma labayka yowma carafu ki baaran jiray laga bilaabo salaata alghadaadi salaada subax ilaa wuxuu geyn jiray ayaamu tashriiqa qaala nasaa-iyu wa abu cabdiraxmaan annasaa-i wadaaru qutniy raximahum allah wagayruhumaa waxay dhaheen camar bnu shamir shamir matruuku lxadiid wakada qaala canhu xaafid ibnu xajar raximahum allahu jamiica raxmata waasica wa ilaa hunaa ayuha alaxibatu fi llah kitaabkeeni la magac baxay almanduumat albayquuniya oo aan lix dersi ka dhignay iyo darsigan toddobaad oo ah aan u bixinay maxaa la yidhahdaa tadbiiqi camali ah inta ayaan kusoo gebagabaynaynaa intaanu kaga kulmayno kitaabka cusub ee noo bilaabanaya ee xadiidka ah ee la magac baxay islaaxu lmujtamac waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bukhaari wey